alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira annaaqid ahaamin naaqidka sideedaad qaala raximah allahu tacaala alhaaminu mudaaharat lmushrikiina wa mucaawanathum cala almuslimiin shayga sideedaad ee islaamnimada burinaya ama lagu gaaloobayaa waxa weeyaan mudaaharatu lmushrikiina wa mucaawanatuhum cala almuslimiin waa gargaarka loo gargaarayo loo hiilinayo gaalada oo mucaawanatum iyo in la caawinaayo oo iyaga markaa la taageeraayo calalmuslimiina muslimiinta yacni dhibaataday u geysanayaan iyo dagaalkay la dagaalamayaan in lagu soo yacni markaa taageero oo iyaga markaa yacni lala gaashaan qabto ama lagu caawiyo iyaduna waxay tahay shay islaamnimada burinah waddaliilu qowluhu tacaalaa waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa ha ka yeelanina iyo kiristaanka awliye ha ka yeelanina yacnii qaaraa markaa jeceshihiin oo ansaar iyo markaa sokeeya ka dhigataan oo ay isu gargaartaan oo u gargaartaan oo u hiilisaan ha ka dhigannina bacduhum awliyaau bacd bacduhum gaalada qaarkood baa awliyaau bacdin kuwa kale ayay markaa ee gaalada ka mid ah ayay awliye iyo gargaarayaal iyo qaar ay jecel yihiin oo sokeeyo ka dhigtaan ay u yihiin waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ku kasta oo ka weli yeeshaa yacni gaalada oo jeclaada oo iyaga u gargaaro garab siiyo raaca fa innahu minhum iyaga ayuu ka mid yahay muwaalaadka gaalada laga weli yeelanayo baa mawduucu ku saabsan yahay waxaana laga keenay min alwalyi marka muwaalaat iyo tawalli iyo la sheegaayo asalka waxaa laga soo qaatay weliga weliguna waa qurbiga waa dhowaanshaha iyo jacaylka iyo raacitaanka tacbiirka uu sheikhu ka cabbiray mudaaharatu lmushrikiina wa mucaawanatum cala almuslimiin gaalada in la garab siiyo iyaga loo gargaaro oo loo hiiliyo dagaalkay muslimiinta kula jiraan ay la dagaalamayaan masaladaas ayuu tilmaamay lafdiga mudaahara iyo mucaawana culammadu waxay yidhaahdeen labadan eray way isku dhow yihiin ama waa mutaraadifaan mudaahara waxay sheegaysaa u gargaaris iyo u hiilin iyo caawin waa musaacadadii iyo munaasaradii iyo mucaawanadii waa uu gargaarkiiyo uhiilinta iyo caawinta weeye garabsiinta wa mucaawanatum cala almuslimiin bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen cadfigu waa cadfu tafsiir labada lafdi baa la ysku fasirayaa wuxuu u deliishaday sheikhu aayadda suuratu lmaa'ida ku soo aroortay oo allah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara wliyaa wa nahyi yuhuudda iyo kiristaanka ha ka dhiganina awliye ha ka dhiganina iyaga khusuuskoodoo keliyana la diidi maayo in awliye laga dhigtee gaaloo dhan baa la diidaya in awliye laga dhigto aayaadka qaar waxay ku soo arooreen iyo nasaarada si gaara iyadoo laynooga reebaayo in awliye laga dhigto qaarkoodna waxaa ku soo arooreen in gaaladaba caamatan in awliye laga dhigto in laynoo diidayo marka takhsiis faa'iidayn mayso yahuudiya kiristaanka keliya ayaa laydiin diidayaa inaa awliyo ka dhigataan macnuhu noqon maayo wa atansiisu calaa bacdi afraadi alcaami bixukmin yuwaafiqu xukma alcaam mas'aladay culammadu yidhaahdaan weeyi in markaa lagu nasgareeyo oo lagu bacdhabo oo si gaara loo sheego xukum waafaqaya xukunkii caamka afraaddii caamka wax ka mida sida cilmiga usuulka muqararka ku ana altansiisu calaa bacdi afraadi alcaami laa yukhasis afraaddii caamka fardi ka mida ama wax ka mida in xukunkii caamka xukun waafaqaya lagu sheegaa takhsiis ma faa'iideeyo marka gaal oo dhan baa la diidayaa in awliye laga dhigto faariq u dhexeeyaana ma jiro yacni xagga muwaalaadka marka laga eegaayo kullu lkufaar ha ahaadaan yahuud iyo nasaara ama ha ahaadaan mushrikiin ama markaa waxa weeye noocay doonaanba ha ahaadaan qaar kufrigoodu asli ahaa ha ahaado qaaru kufrigoodu riddo yaho islaamnimada ka baxay ha ahaadaan yacni markaa dhammaan waa laynoo diidayaa gaaladoo dhan in markaa laga dhigto cid iyaga ka mid a awliye laga dhigto waa laynoo diidayaa waa laynaga reebay wannahyi laa tattakhiduu wannahyu yaqtadii ataxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimo buu keensanayaa marka muwaalaatulkufaar nooc kastoo ka midi waa muxaram oo ma bannaana waxaa allah inoo sheegayaa inay iyagu awliye isu yihiin oo sokeeye iyo xigto iyo qaar ay isjecel yihiin iyo qaar ay isu gargaaraan inay iyagu isu yihiin haddii la yidhaahdo sababta gaalada qaarkood ay wakhtiyada qaarkood colaaday dhex marto waxaa la odhanayaa marka muslimiin loo eegaayo dhammaantood waxay isu yihiin awliya isu yihiin wa in kaana baynahum cadaawaat walow dhexdooda colaadiba ha jirtee laakiin marka islaam marka ay muqaabil u yihiin oo muslimiintii ay markaa eh, arkayaan taa waa u midaysan yihiin oo way isugu gargaarayaan oo way isugu hiilinayaan waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ku kastoo gaalada ka weli yeesha oo iyaga jeclaado sokeeyo ka dhigtaa oo ateeco raaca oo iyaga u gargaara iyaga ayuu ka mid yahay anwaacda muwaalaadku dhammaan waxay soo gelaysaa yatawallahum bay soo gelaysaa marka kulligeed in lala yimaado iyo wax ka mida in lala yimaado dhammaanteed cumuumka aayadday ku jirtaa halkanna waxaa ku sugan waciid laynoogu sheegaayo qofka gaalada ka weli yeesha ee iyaga jeclaada ama raaca ama u gargaaraa inuu iyaga ka mid yahay haddaba waxa isweydiin leh anwaacda muwaalaadka maxaa ka mid a inta aynaan xukunka mas'alada iyo tafsiilma ku jira aynaan gelin anwaacda muwaalaadka wax ka mida waa inaynu tilmaannaa anwaacda muwaalaadka gaalada laga weli yeelanaayo waxaa ka mida ah xubbigooda iyo jacaylkooda ka mida oo gaaladii in laga weli yeesho waxaa soo gudagelaysa jacaylka la jeclaanayo allah waxa uu yidhi laa tajidu qawman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ma helaysid dad markaa rumaynaya ilaahay iyo maalinta aakhiro xaal ay jeclaanayaan heli maysid ama kuma ogaanaysid dad ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaynaya inay jeclaanayaan ku ogaan maysida inay necbaanayaan baad ku ogaanaysaayo sifadaa waxa kulli diga ah baa hadday iimaan la yimaadeen ay ku sugan yihiin oo khilaaf almuwaadda ah inay jeclaadaan yacni lidkeedaoo inay necbaadaan gaalada ayay markaa ahlul dhammi ku sugnaanayaan marka inay iimaan la yimaadaan iyo inay markaa cidda allah iyo rasuulkiisa khilaaftee la collowda inay jeclaadaan isma waafaqayso maxaa laga rabaa waa inay necbaadaan oo la colloobaan baa laga rabaa gaalo oo dhan ay la colloobaan walow kaana aqraba qariib kulay ku tahay yacni marka hadday dad u xigaan oo ugu dhow yihiin waa inay la colloobaan sidaas aawadeed buu allah wuxuu yidhi walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum haba ahaadaan kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafee la colloobay aabbayaashood haba ahaadaan oo aabbayaashood hadday gaalo yihiin waa inay necbaadaan oo la colloobaan ama inamadooday dhaleen ha ahaadaan kuwaa gaalada ahi ama ha ahaadaan walaaladooda ha ahaadaan ama xigtadooda qaraabadooda dhowaanshaha badan ee ay isku raaska yihiin haba ahaadaanbe haddii allah iyo rasuulkiisa ay khilaafeen oo la colloobeen oo bimacnaa gaaloobeen ahlul iimaanku way la colloobayaan waatuu ilaahay ku sifeeyey inay markaa odhanayaan wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah dhexdeenna waxaa ka daahirtay oo ka muuqatay colaad iyo nacayd aynu isnicbaanayno oo col isla nahay ilaa ilaahay keligii aad rumaynaysaan oo tawxiidka aad la imanaysaan oo ilaahay cibaadada u keliyeynaysaan xataa tu'minuu billaahi waxdah lama odhan xataa tusaalimuunana ilaa ana nabadgelinaysaan yacni markaa lama odhan ilaa heshiis nala yeelanaysaan lama odhan xataa tu'minuu billaahi waxda waxaa la rabaa markaa gaalada in lala culloobo oo nacayb iyo colaad loo hayo oo weliba colaadda iyo nacaybkaana la muujiyo in colaadda iyo nacaybkana la muujiyaana waa mid markaa waajiba qofkii uun markaa cudurdaar keensaday inaanu muujin karayn oo bimacnaa meesha uu ku nool yahay ee uu ka hijroon kari waayey gaala markaa ay ku dhibaataynayso hadduu muujiyo dhib fara badani ka soo gaadhayso cudurdaar markaa wuxuu helayaa inuu nacaybka qarsado laakiin nacaybka inuu ka tago ama uu sheegto inuu jecel yahay iyo wax la mida ta noocaasi u bannaanaan mayso yacni waxaa kala duwan idhaaru alcadaawa iyo aslu alcadaawa wujuudu alcadaawa cadaawaddu inay jirto waa lagama maarmaan laakiin idhaaru alcadaawa waxaa dhici karta mar in cudurdaar loo helo in la qarin karo laakiin cadaawaddii in laga tago oo la yidhaahdo gaalo ma necbin oo la yidhaahdo waa isjecel oo saaxiibbaanu nahay oo cadowgoodu waa cadowga yaga cadowga iyaguna waa cadowgooda ta noocaasi markaysaga waa muwaalaad gaaladii laga weli yeelanayo mid inoo bannaanna ma aha waa mid khatara weeye khatara weeyaan halkaa maxabada waxaa laga yalo reebaa maxabbada dabiiciga ah ee sababi keensanayso ama qaraabannimo ama markaa zawjannimo ama mucaamalo wanaagsan inay markaa kula yeeshaan oo markaa waxa weeye ay markaa dabeedna aad markaa maxabbadii dabiiciga ahayd yacni wax ka midi marka ay yimaadaan iyadoo nacaybkii diini ahaan aada u necbayd ay sidii u baaqi tahay oo qofku qaraabadiisa nowcan maa xubbi dabiiciya ayuu markaa jeclaadaa aayaddanna tafsiirkeeda laba laba qowl baa ku jire qowl baa ku fasiraya inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa ma waxaa loo jeedaa man axbabta hidaayatahu mise waxaa loo jeedaa man axbabtahu liqaraabatihi qaraabada uu kuu dhow yahay midaad u jeclaatay marka way iswaafaqi kartaa diin ahaan in qofkii loo necab yahay oo camalkiisii iyo diinkiisii iyo waxa uu ku sugan yahay la necab yahay laakiin qaraabanimo loo jecel yahay yacni markaa tan noocaasi waa iska iman kartaa yacni xubbigii marka waxa weeye diiniga ahaa yacni markaa ma jiraayo ee diin ahaan waa loo necab yahay diintiisii yacni kufriga ahayd waa la necab yahay wakada ninkii muslimka ahaa ee gabadh kitaabiyada qabay dee waxaa la ogsoon yahay ninka muslimkaa ah waxaa u bannaan gabadha kitaabiyadda ahlu kitaabka ama yuhuudda ama nasraaniyadda ah ama yuhuudiyadda ama nasraaniyadda ah inuu guursadaa waa u bannaan tahay hadday zine ka dhowrsoon tahay waa guursan karaa iyadoo laga fiican yahay waa guursan karaa waxaana la ogsoon yahay guurku nooc jacayla ah inuu keensado wajacala baynakum mawaddatan wa raxma waa xubbi diin ahaan looma jeclee waxa weeye shahwe ahaan buu u jeclaanayaa iska xubbigii tabiiciga ahaa ayuu markaa gelayaa anwaacda muwaalaadka waxaa ka mida taacada gaalada la ateeco mukhaalafo shareecada la khilaafaya lagu ateeco allahna waxau yidhi yaa ayuha annabiyu ittaqi illaaha walaa tutic alkaafiriina waalmunaafiqiin ha ateecin gaalada iyo munaafiqiinta ha ateecin taacadii markaa gaalada iyo munaafiqiinta la ateecayey oo la raacayey waa laynaga reebay nebiguna ma adeecaynin laakiin innaga ayaa markaa nahyigu u dhacayaa nahyigu innaga ayuu u dhacayaa laynaga reebayaa waayo nebigu macsuum buu ahaa gaalada inuu ateecaana kama suuragal ahayn marka daacadoodu iyaduna waxay ka mid tahay iyo mutaabacada iyaga la raacayaa muwaalaadkay ka mid tahay nooca saddexaad ee muwaalaadka waxaa ka mida ah mudaahanada ayaa ka mid a ah. in gaaladii markaa loo debco oo wax diinkii ka mid a ah iyaga aawadood looga tago si laysugu soo dhowaado yacni markaa loo debco almudaahana waxaa laga keenay waa idhaankii waa daahana yudaahinu mudaahanatan wa dihaanan dihaankana waxaa laga keenay min adduhni duhnigu waa subagii la subkayey weeye waxaa laga tilmaamayaa gaaladii in mulaayano iyo debac iyo loola yimaado oo loo debco debacaa loo debcayana wax diinkii ka mida looga tago si laysugu soo dhowaado allah waxa uu yidhi wadduu low tudhinu fayudhinuun waxay jecel yihiin gaaladu inaad u debacdo oo wax diinka ka mida uga tagto oo iyaguna ay kuu debcaan oo meel dhexa ay isugu timaadaan mufasiriinta qaarkood sida ibnu catiya wakhayruhu waxay ka soo naqliyeen cabdullaahi ibnu cabbaas inuu yidhi mudaahanada markuu sheegaayey huwa almuhaawadatu fii ma laa yaxillu waalmudaaraatu hiya almuhaawadatu fii ma yaxillu wuxuu kala saarayaa mudaahanada iyo mudaaraadka markaa debca cid loogu debco waxaan xalaal ahayn samaynta loo samaynaayo ayaa waxaa la yidhaahdaa mudaahana waana ta la ee xaaraanta ah mudaaraadkana waxaa la yidhaahdaa waa in qofka loogu debco wax xalaaloo bannaan waa mucaamalo wanaagsan bay noqonaysaa markaa mudaaraadku waxaa si fiican usii tafsiiliyo usii caddeeyey abulcabaas alqurtubi oo lix boqol konton iyo lixdii dhintay shaarixu muslim wuxuu yidhi raximah allah walfarqu bayna almudaaraati waalmudaahana ana almudaaraata badlu dunya lisalaaxi addunya aw iddiin farqiga u dhexeeya mudaaraadka iyo mudaahanada mudaaraadku waxa weeye waa in adduunyo la bixiyo si adduunyadu kuugu hagaagto oo waxa weeye maalkaagi baad maalkaagii ku ilaalinaysaa ama markaa waxa weeye dhibaatooyin adduunya si aynay kuugu dhicin ayaad markaa maal ku deeqaysaa yacni markaa adduunyadaadii baad ku dhowranaysaa diintiina meel kagamaad dhicin ama markaa si diintaadu kuugu hagaagto aan kaaga dhaawacmin ayaad adduunyo u bixinaysaa maalkaagii baad ku ilaalinaysaa adduunyadaada marka taasi way bannaan tahay wa hiya mubaaxa wa mustaxsanatun fii bacdi alaxwaal wakhtiyada qaarkoodna waaba la wanaajistaa oo shay wanaagsan inay tahay baa lagu tiriyaa nabiyullaahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam mudaaraadka waa samayn jiray dadka qaarkood baa markaa maal weydiisan jiray iyagaan xaq u lahayn in la siiyo markaasaa nebigu iska siin jiray si aynay u dhaleecayn waa inay bakhaylnimo iyo wax la mida ugu sifayn nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxay ka mid tahay min almudaaraa mudaaraadkay ka mid tahay waa mucaamalo wanaagsan oo qofku diinkiisii ku ilaashanayo yacnii adduunye iyo diin markay noqotona dee diintaa qaaliyo markaa muhim ah dee maalka inuu ku dhowrto waa shay markaa fiican weeye waa sababta marka waxaa weeye nimanka shucarada ee dadka caaya hadduu yidhahdo waan kuu gabyayaa haddii kale wax isii inaad wax iska siiso waxaa lagu tiriyaa inay sadaqadda ka mid tahay waayo cirdigaaga iyo sharaftaadii baad ku dhowranaysaa waxaa laga yaabaa gabay inuu kuu tiriyo oo kugu caayayo oo gabaygaasi dhib badan kuu keensadaa laga yaabaa markaa sidaas aawadeed waxay ka mid tahay sadaqadday ka mid tahay in cirdigii iyo sharaftii la daafaco oo maalka lagu daafaco si markaa waxa weeye yacni sharafta iyo cirdigu kuugu dhowrmaan yacni ayaa maal loo bixinaya taa waxaa la yidhahdaa mudaaraat waa badlu dunya lisalaaxi addunya aw iddiin walmudaahanata almadmuumata almuxaramata hiyo badlu ddiini lisaalixi addunya mudaahanada madmuumadee la dhaleeceeye xaaraantiina waxa weeyaan buu yidhi hiya badlu ddiini lisaalixi dunya waa in diintii la bixiyo oo bimacnaa wax diinkii ka mida laga tago si adduunyadaadu kuugu badbaado diintii buu wax ka mida ka kacayaa oo ka tegayaa suu adduunyadiisii u dhowrto tan noocaasi waa mid xaaraanaan bannaanayn waa muxaram wadduu low tudhinu fayudhinuun hadalkaa wuxuu ka odhanayaa sharaxiisa saxiixu muslimka uu ku sharxayo almufhimu lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim mujalladka lixaad shan boqol toddobaatan iyo saddex waxaa ka soo naqliyey xaafid ibn xajar fatxulbaariga ayuu ku soo raray mujalladka tobnaad afar boqol konton iyo afar waana ka raalli noqday wakadalika maxamed taahir alfatani alxanafi ayaa isaguna ka soo naqliyey majmacu bixaari alanwaar mujalladka shanaad afar boqol labaatan iyo kow isaguna waa ka raalli noqday calaa kulli xaal waa tafsiilka mas'alada oo kala caddaynaya mudaahanada iyo mudaaraadka waxaa dhacday bacdu ahlicilmi in meeshii mudaahanada ay mudaaraad u isticmaaleen yacni marka ayaa dhacday oo mashaayikhda qaarkood ay saa isticmaaleen ayna ka mid yihiin culammada najdiyiinta bacdi ka midiba ay ka mid yihiin anwaacda muwaalaadka waxaa kaloo ka mida nooca afraad itikhaadu bitaanatan in laga yeesho saaxiib hoosaad laga dhigto gaalada waxay ka mid tahay anwaacda muwaalaadka ka mid tahay laynoo diidaayo allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanata min duunikum yacnii kuwiinna iimaan kalehow ha ka yeelina bitaano iyo saaxiib hoosaad ha ka dhigannina oo marka waxa weeye gaaladii qaara markaa saaxiib hoosaad ka dhigataan oo sirta isku qarsataan ha ka yeelannina waxay ka mid tahay anwaacda muwaalaadkay ka mid tahay nooca shanaad waxaa ka mid a ah sirta muslimiinta in loo gudbiyo gaalada oo markaa muslimiinta la basaaso oo gaalada loo gudbiyo sirahooda waxay ka mid tahay anwaacda muwaalaadkay ka mid tahay waatuu allahu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa'a tulquuna ilayhim bilmawadda yacni suurat lmumtaxina awalkeedu waxay ku soo degtay qisadii xaatib ibn abi baltaca ayay ku soo degtay waxaanu isku dayey sirtii muslimiinta inuu u gudbiyo gaalada inuu u gudbiyo ayuu isku dayey oo waa kii qof dumara u dhiibay warqadda u dhiibay isagoo u digaayo gaaladii oo dee in markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu weerari doono oo duullaan ku soo maqan yahay sidaas yada ah ayuu u sii sheegaayey marka suuradda awalkeeduna isagay ku soo degtay marka inay anwaacda muwaalaadka ka mid tahay bay daliil u tahay sababu nuzuulkuna waxa uu yahay qaطciyu dukhuul fi laaya wajzim biidkhaali dawaati asababi warwi can alimaami dannan tusibi oo waxay markaa culammadu sheegeen in markaa sababu nuzuulku inuu yahay qaطciyu dukhuul fi laaya aayadda inuu soo gudagala inay qaطci tahay oo inay ka baaqato inay soo gelin sababunusuulka cumuumka aayadda aanuu soo gelin ma suuragal aha waayo waxaa ka laasimayo ta'khiiru lbayaan can waqti alxaaja wa huwa laa yajuus bayaankii caddayntii in wakhtigii ummaddu u baahnayd laga dibdhigaa ka laasimaya laasimka noocaasina waa laasim baatila weeye anwaacda muwaalaadka waxaa ka mid a arrukuunu ilayhim iyaga xaggooda in loo xaqliyo loo iisho oo mayl iyo rukuun lala yimaado allah waxa uu yidhi walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaaa huma laa tunsaruun waa la reebo waa la nahiyey ha u iilanina gaalada yacni kuwa daalimiinta ah, ha u xaglinina oo ha u iilanina oo haddaa u iilataan naar baa idin haleelaysa oo idin taabanaysa cid idiin gargaaraysaana ma jirto marka nahyiguna wuxuu faa'iideynayaa taxriim buu faa'iideynayaa anwaacda muwaalaadka nooca markaa toddobaad waxaa ka mid a ah alridaa bimaa calayhi min almukhaalafaati waalmacaasi waxay ku sugan yihiin in laga raalli noqdo oo xumaan ah hadday gaalnimo tahay iyo hadday macaasi tahay waxaa xun ay ku sugan yihiin raalli ahaanshaha laga raalli noqdaa waxay ka mid tahay anwaacda muwaalaadkay ka mid tahay waa nooca toddobaad weeye nooca siddeedaad waxaa ka mid ah anwaacda muwaalaadka atashabbuhu bihim waxay la gaarka yihiin in la shabbaho laysu ekaysiiyo hadday tahay cibaadaadkooda hadday tahay ictiqaadaadkooda hadday tahay caadaadkay la khaaska yihiin yacni kullu daalika tashabbuha laga shabbahaa ma bannaana waana sii kala daran yahay marka yacni isu ekaysiinta la isu ekaysiinayo gaalada waa mid muxarama aan bannaanayn weeye tashabbuhna wuxuu ka yimaadaa waxyaalaha khasaa'ista ah ee aan la wadaagin yacni marka ayuu ka yimaadaa waxa ay la gaarka yihiin ha noqoto ictiqaadaad iyo caqiidooyin ama ha ahaato cibaadaad ama ha ahaato caadaad xataa caadaadku waa soo gelayaano caadaadka gaaladu la gaarka yihiin ee in la shabbaho lala yimaado ma aha cibaadaadkii waa soo aroortay iyadoo in laga shabaho la diidaayo waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa tataxaraw bisalaatikum tuluuca ashamsi walaa guruubaha fa innaha tatlucu bayna qarnay shaytaan wa xiina idin yasjudu laha alkufaar iyadoo qasadku kala duwan yahay ayaa haddana muuqaalka ficilka in laga shabaho la diidayaa waayo gaaladu markay qoraxdu soo baxaysa iyo markay dhacayso way u sujuudaan laba geesoo shaydaan dhexdood bay ka soo baxdaa kana dhacdaa markaana gaaladaa u sujuuddo u tukataa yacni markaa waa u sujuudaan marka haddii waxa weeye idinkuna wakhtigaa ha la eeganina salaada naafiladii naafila mutlaqa ayaa looga jeedaa siday culammadu ku xambaareen wakhtigaasoo kale ha la imanina oo bimacnaa sujuudda markaa la timaadaan muuqaalkiibaa muuqaalka u ekaanaya yacni waxaa la garanayaa qof usimay hadduu wakhtigaa tukado inaanu qoraxda u sujuudayn shaytaanna u sujuudayn ilaahay dartii buu u sujuudayaa laakiin daahirka ficilku inuu iswaafaqo ayaa la diidayaa oo isu ekaado ayaa markaa la diidayaa waxaa la doonayaa mukhaalafo in lala yimaado la khilaafo ayaa la rabaa saas aawadeed bay u soo aroortay nusuusta khaalif alyahuuda waalnasaara khaalif almushrikiin yacni marka waxa weye yahuudiya nasaarada khilaafa mushrikiinta khilaafa yacni shaydaankaa sidaa sameeyo idinku sidaa ha samaynina kullu daalika waxa weeye tashabbuhii la shabbahayo in laga fogaadaa la rabaayo la doonayaa in yagii la shabbahana waa la diidayaa muuqaalkii inuu ekaadaa la diidaya tashabbuha markaa looma shartiyo inuu maqsuud qofka ay u tahay inuu isu ekaysiyo inuu rabay inuu isu ekaysiyo inuu rabay yani markaa lama shartiyo waayo marka leeyahay khilaafa dee waxa weeye haddii markaa niyada u in laga duwaa ay ku filan tahay dee khilaafa lama yidhaahdeen ta kale yacni marka gaaladaa sidaas samaysay idinku ha samaynina lama yidhaahdeen ya marka waxa weeye inaan qasdul eh, yacni markaa mushaabaha inay jirto inayna shardi u ahayn taxriimka markaa la iyo tashabbuha bay ahlucilmigu ka qaataan shaykhulislaam ibnu taymiyana mowduuca aada buu ugu dheeraaday ugana hadlay kitaabkiisa iqtidaau siraati lmustaqiim ayuu aad iyo aad ugu balballaadhiyey ugana hadlay adilada loo deliishado waxaa ka mid a ah, qowluhu sala allahu alayh wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum kii qolo isu ekaysiya iyaga ayuu ka mid yahay xadiiska abu daawuud wakayruhu ay soo wariyeen ibnu taymiyana waxau yihi sanadkiisu waa jayid ayuu yidhi wakadalika albanina waa taxsiiniyey culamo kalena waa quweeyeen marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa inaan gaaladii la shabihin haddii gaaladii la shabaho yacni iyagii in laga mid yahay baa xadiidku tilmaamaya ihi uhi shaykhulislaam ibnu taymiya wa hada alxadiisu aqalu axwaalihi an yaqtadiya taxriima tashabuhi bihim xadiidkan axwaashiisa ugu yari waxa ugu yare uu tilmaamayaa waxay tahay in gaalada in laysu ekaysiyaa inay xaaraan tahay inuu keensanaayo taasaa ugu yar wain kaana daahiruhu yaqtadii kufra almutashabbihi bihim haba ahaado daahirkiisu midku markaa keensanayaa ka gaalada isu ekaysiinaya inuu gaal yahay daahirkiisu sidaa haba u ekaadabe laakiin waxa ugu yaray uu faa'iidaynaya waa taxriimu tashabbuh kama fii qowlih waman yatawallahum minkum fa fainahu minhum dabeedna aayaddee marka aynu soo akhrinay aayaddii aynu darsiga awalkiisa ku bilownay ayuu deedna soo qaatay oo halkaaba waxa weeye yacni fa minhum sida loo yidhi ayaa xadiidkanna waxaa loo yidhi man tashabbaha biqowmin fahuwa huwa minhum ilaa uu ka yidhi faqad yuxmalu hada cala tashabbuhi almutlaqi fainahu yuujibu alkufra wayaqtadii taxriima abcaadi dalik yacni waxaa lagu xambaari karaa buu yidhi tashabuha mutlaqee kaamilkee dhammayska tiran marka la shabbahaayo yacnii in gaalnimada markaa looga jeedo waayo haddii markaa gaalada tashabuh dhammaystiranoo wax walba laga shabbahaayo lala yimaado waxay noqonaysaa markaa gaalnimu waajibinayaa waxay noqonaysaa in lagu gaaloobayo waxaanuu keensanayaa marka afraadda iyo markaa ajzaada tashabbuhuna inay xaaraan noqdaan buu keensanaya marka sidaa lagu xambaaro waxaa kaloo lagu xambaari karaa inuu gaalada kaga mid yahay qadarka mushtaragee ka dhaxeeya marka hadday tahay wuxuu ka shabahayaa gaalnimana gaalnimay noqonaysaa inuu gaaladii ka mid yahay hadduu markaa wuxuu ka shabahayaa macsi tahayna macsi bay noqonaysaa cisyaanku uga mid yahay yacni marka cisyaanka ayuu uga mid yahay wuxuu yidhi wqad yuxmalu calى anahu minhm fi lqadri اlmushtaraki aladii shaabahahum fiihi fain kana kufra aw macsiyata aw shicaaran laha kaana xukmuhu kadalik ilaa uu ka yidhi wa bikulli xaalin yaqtadii taxriima tashabuhi bicilati kowniha tashabuha wuxuu sidaa ku odhanaya iqtidaau siraat almustaqiim mujalladka koowaad dabcada muxaqaqada ah laba boqol toddobaatan iyo kow marka tashabuha gaalada la shabahayaa waxay ka mid tahay muwaalaadka gaalada laga weli yeelanayo noocaasay marka ka mid tahay anwaacda tashabuha waxaa ka mid a ah nooca sagaalaad kii sideedaad wuxuu ahaa tashabuha kii sagaalaad waa tacdiimu alkufaar gaalada in la weyneeyo weynaynta gaalada la weynaynaayo weliyeeladka gaalada laga weliyeelanayo ay soo gelaysaa waatii ay ku timi xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalam min xadiisi burayda laa taquluu lilmunaafiqi sayid fainahu in yakun sayidan faqad asqadtum rabbakum caza wajal nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafiqa ha ku odhanina sayid waayo hadduu sayid yahay rabbigiin baa kaga cadhaysiiseen xadiiskan abu daawuud wakhayruhu ayaa soo wariyey abu daawuud wakhayruhu baa soo wariyey saas si leeg eg nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay yuhuuddiiyo nasaarada in salaamta lagu bilaabo iyo in markaa yacni waddada loo waasiciyo oo ikraam la ikraamayo waddada loo ballaadhiyo waatuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tabda'u alyahuuda waannasaara biasalaam faida laqiitum axadahum fii ariiqin fadaruuhu ilaa adyaqih xadiiska markaa saxiixu muslimka ku sugan ee muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha ku bilaabina yuhuudiya kiristaanka salaam ha ku bilaabina haddaa markaa midkood la kulantaan oo dariiq kula kulantaanna waxaa u dhib gelisaan yacni halka ugu cidhiidhigaa bimacnaa ha u waasicinin looma jeedo dhibaateeya laakiin waxaa laga tilmaamayaa ikraama sharfaysaan ha ugu markaa waasicinin oo ha u ballaadhinina saas aawadeed gaalada dhimata lafteeda in loo duceeyo oo ilaahay loo baryo oo makfiro iyo raxmo loo weydiiyo iyo in lagu tukadaba waa laynaga reebay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri waxaa kaloo markaa la reebay in ilaahay dembidhaaf iyo raxmad looga baryo ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba marka waxa weeye kullu dalika yacni tacdiimkooda iyo weynaynta la weynaynaayo in la diidaayo ayaa markaa laga qaadanaya ilaa sagaal nooc baynu sheegnay oo anwaacda muwaalaadka ka mida marka noocyadaa dhammaantood waa muxarama oo ma bannaana haddaba waxay u qaybsamaan anwaacda muwaalaadku nooc gaalnimo ah iyo nooc ka sokeeyay u qaybsamaan tafsiilka caynkaasoo sidaa loo tafsiilinayana ahlu sunna waljamaaca waa ku ijmaacsan yihin way isku waafaqsan yihiin culamada ahlu sunnuhu sidaa waa ku ijmaacsan yihiin cidda tidhaahda muwaalaadka gaalada laga yeeshaa suwarkeeda dhammaanteed waa wada gaalnimo wuxuu ku jiraa huluwi iyo markaa inuu waafaqayo madhabkii khawaarijta wax ka mid a ah. waayo culammada ahlusunna waljamaaca dhammaan waa tafsiilinayaan waxay ka qabaan inay qaybsanto minhaa kufrun wa minha duuna dalik waxaa ka mida muwaalaadka gaalada laga weli yeelanayo suwarkeeda iyo anwaacdeeda nooc gaalnimo oo milada laga baxaayo iyo nooc ka sokeeya oo aan milada laga baxayn gaalnimo waxaa noqonaya kow atawalli alkaamil ka weliyeelad dhammaystiran oo anwaacdii muwaalaadka lala yimi diinkooda in la jecel yahay daraaddeed haddii looga weliyeesho ama raalli ahaansho gaalnimadooda laga raalli yahay looga weliyeesho ama anwaacdii muwaalaadka daahiran wa baatinan lala wada yimaado ama gaalada la jeclaysto inay iyagu guulaystaan oo gacan sarreeyaan oo muslimiinta ka guulaystaan oo ka gacan sarreeyaan haddii la jeclaysto kullu daalika waa kufri akbar wax khilaafina kuma jiro laba anwaacda muwaalaadkaee kufri akbarka ah waxaa ka mid a ah taacada gaalada la ateecayo lagu ateecayo wax gaalnimo ah haddii shay gaalnimo ah lagu ateeco iyaduna waxay noqonaysaa yacni markaa gaalnimay noqonaysaa wa in atactumuuhum inakum mushrikuun ilaahay waatuu yidhi haddaad adeecdaan mushrikiinta oo ku adeecdaan baktiga inuu xalaal yahay oo gaaladii waxay yidhahdeen bakhtigu waa xalaal oo dee ilaahay baa dilay ilaahay baa dilay bay yidhahdeen gaaladii ka idinku dishaanna suu xalaal u noqday ku ilaahay dilaana xaaraan u noqday marka bakhtigu waa xalaal bay yidhahdeen gaaladii markaasaa aayaddu ku soo degtay markaasaa allah wuxuu yidhi wa ashayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain atactumuuhum inakum lamushrikuun marka haddaad ku ateecdaan yacni fi ictiqaadi taxliili ilmeyta bakhtigu inuu xalaal yahay caqiidada la caqiidaynaayo mushrikiin baa markaysagaa tihiin yani saas yadaabaa marka allah yidhi marka waa taaca fi lictiqaad qurtubigu marka uu fasirayo wuxuu odhanayaa wain aطactumuuhum ay fi taxliili ilmeyta inakum lamushrikuun fadalat ilaayatu cala ana man istaxalla shayئa mima xarama allahu tacaala saara bihi mushrika waqad xarama allahu subxaanahu almaytata nasan faida qabila taxliilaha min gayrihi faqad ashrak dabeedna markaa hadalka ibnu carabina waa soo naqliyey ataaca fi lictiqaad tilmaamaya ayuu markaas soo naqliyey shaykhulislaam ibnu taymiyana waa ka hadlay masaladaasoo taacada macsi cid lagu ateeco tafsiilka ku sugan si waadixa ayuu ugu sheegay kitaabkiisa aliimaanu alkabiir ayuu ugu sheegay oo waxa yidhi whaؤulaaءi aladiina اtakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban xaysu ataacuuhum fi taxliili ma xarama allah wa taxriimi ma axala allahu yakuunuuna cala wajhayn tafsiilkiibu dabeedna sheegay khulaasada hadalkiisu waxay tahay haddii waxa weeye kuwa yacni culammadooda iyo wadaadadooda iyo kuwooda cibaadada badan rabbiyada ka dhiganaya markii lagu sheegay qolada yuhuudda iyo nasaarada ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah kuwaasi siday rabbiyada uga dhigteen waxa weeyaan buu yidhi waxay ku ateeceen ku ilaahay xaaraantinimeeyey xalaalayntay xalaaleeyeen iyo ku ilaahay xalaaleeyey xaaraantinimaynta xaaraantinimeeyeen bay ku ateeceen markaasuu yidhi laba nooc bay u kala kacayaan oo waa qaybsamaysaa tafsiil baa ku sugan axaduhuma an yaclamuu anahum badluu diin allahi faytabicuunahum cala اtabdiili fayactaqiduuna taxliila ma xarama allah wataxriima ma axala allahu itibaaca liru'asaa'ihim maca cilmihim anahum khaalafuu diina arusuli fi hada kufrun waqad jacalahu allahu warasuuluhu shirka wuxuu yidhi midkood waxay tahay waa inay ogaadaan inay diinkii ilaahay beddeleen oo bimacnaa wax ilaahay xalaaleeyey ay xaaraantinimeeyeen wax ilaahay xaaraantinimeeyeyna ay xalaaleeyeen oo ay yidhaahdeen sidaasaa diinkii ilaahaya marka waxa weeye yacni markaa tabdiil bay la yimaadeen markaasay ku raacayaan tabdiilkaasay ku raacayaan oo waxay caqiidaynayaan maaha ficilka keliyay markaa la imanayaan marka shayga waa la xalaaleeyey iyagoo xaaraantii u qaba inay markaa ficil ahaan keliya u samaynayaan ma aha taa suurada dambu ka dhigaya laakiin wuxuu ka tilmaamayaa inay markaa caqiidaynayaan ictiqaadkii marka waxa weeye markaa istixlaalkii ictiqaadiga ahaa inay la imanayaan oo shaygii ilaahay xarimay inuu xalaal yahay u caqiidaynayaan ama inuu xalaal yahay ku sheegayaan waxay la mid tahay ila qalbigiisa ma ogine hadduu yidhaahdo yacni marka waxa weeye waa xalaal istixlaalkii ictiqaadigaa waa la yimi hadduu doono beenbeen ha u yidhaahdo istixlaalka ictiqaadigaha waa laymi yacni markaa shaygii xaaraantaa waa xalaal isagoo afka ka yidhi lama odhanaayo istixlaalka ictiqaadigaha xaasil maaha la odhan maayo waxaa la odhanayaa istixlaalka ictiqaadiga hadduu caqiideeyo walow yaanu kuba dhawaaqinbe oo u yidhaahdo zinadu waa xalaal caqiideeyo yaanu kuba hadlinbe waa gaaloobay wakadaa hadduu ku hadlayna walow yaanu caqiidaynba waayo dee hadalkiisaa lagu xukumaya odhaahda uu yidhi baa lagu xukumaya marka hadduu yidhaahdo iyo hadduu caqiideeyo waa isku xukum waa istixlaal ictiqaadiya weeye fayactaqiduuna taxriila maa xarama allah wa taxriima maa axala allahu itibaacan liru'asaa'ihim maca cilmihim anahum khaalafuu diina arusuli fahada kufrun maca cilmihim wuxuu leeyahay waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood wax eh, qofku aanu garanayn oo dee uu moodaayo sidaa inay tahay oo uu jaahil ka yahay oo loogu cudri karo inuu marka arrinkan ugu dhacay baa dhici karta isagoo og diintii rasuullada inay khilaafsan tahay hadduu sidaa caqiideeyo oo wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey inuu xalaal yahay u caqiideeyo ama ku sheego waxay noqonaysaa gaalnimo ama wax ilaahay xalaaleeyey inay xaaraan tahay uu caqiideeyo noocaasi waa nooca hore kufriga wuxuu yidhi wathani an yakuuna ictiqaaduhum wa iimaanuhum bitaxriimi alxaraami wa taxliili xalaali haabitan lakinahum ataacuuhum fii macsiyati illahi kama yafcalu lmuslimu ma yafcaluhu min almacaasi alatii yactaqidu annaha macaasin fahaaulaai lahum xukmu amhaalihim min ahli dunuub waxaa marka uu ku sugan yahay aliimaan alkabiir majmuc fataawahana waa ku jiraa mujalladka toddobaad safxadda markaysagaa toddobaatan ayuu ku yaallaa sagaal iyo lixdan toddobaatan ayaa hadalkaasi marka uu ku yaallaa marka nuskhada waxaa ku dhacay majmucu fataawaha in waxa weeye halkan oo kale ay siiro daba martay oo bitaxriimi alxalaali wa taxliili alxaraam yacni markaa tan dambe markaasaa la yidhi taasna waxa weeye marka culamada qaarkood waa tembihiyeenoo waxay yidhahdeen kada alcibaaratu almanquulatu canhu waa sida ibnu cuthaymiin iyo culamo kaleoo markaa mashaayikh kaloo badanba laakiin sawaabku waxay ugu timi fatxulmajiidka ayaa sida saxdii ku dhacday oo dabcadaha muxaqaqa ah sida dabcada markaysaga muxaqaqada ee weliid ibnu cabdiraxmaan uu markaysaga taxqiijiyey ee daaru sumayci lagu taabacay ee markaysaga risaalada lagu qaatay risaala cilmiya waxay ugu taallaa sida sawaabka ah oo ah bitaxriimi alxaraami wa taxliili alxalaali wa kadalika dabcada ee taxqiiqa markaysa markaa ibnu xisaam yacni isaguna saas si la-eg ayay sida saxda ugu taallaa markaa saaxibu fatxilmajiid wuxuu u soo naqliyey cibaarada sida saxiixa ah ayuu u soo naqliyey an yakuuna ictiqaaduhum wa iimaanuhum bitaxriimi alxaraami wa taxliili alxalaali haabitan bimacnaa caqiidada xalaashii inay xalaal tahay buu ka caqiidaysan yahay xaaraantiina inay xaaraan tahay buu ka rumaysan yahay laakiin ficilka keliya uu ku khilaafay ficilka keliya ayuu ku khilaafay kaasi caasi buu noqonayaa kuma gaaloobaayo marka waxa weeye calaa kulli xaal daacada shay gaalnimo a ah lagu ateeco yacni marka gaaladii ama waxa weeye xaaraantii ay xalaaleeyeen ama xalaashii ay xaaraantinimeeyeen ama shay kufri daatadiisa u aba in la sameeyo lagu ateeco waxay noqonaysaa muwaalaadka nooca kufriga ah kufri akbarka ah bay noqonaysaa waxaa ka mid a anwaacda markaa muwaalaadka marka waxa weye iyaguna noqonaya mukafirka kufri akbar tashabuha dhammayska tiran oo gaalada marka waxa weeye wax walba laga shabaho ama wax kufri daatadiisa u a ah laga shabaho iyaduna waxay noqonaysaa kufri akbar bay noqonaysaa waana soo tilmaannay hadalkii naqliga ibnu taymiyana waa sheegnay waxaanuu sheegay marka shaykhulislaam ibnu taymiya tashabuha mutlaqee dhammayska tirani yani fa inahu yuujibu alkufra wakada haddii markaysagaa shay daatadiisu kufri u yahay laga shabahana yani waxay noqonaysaa iyaduna gaalnimo waxaa ka mida waxyaalaha markaa gaalnimada noqonaya ee muwaalaadka ka mida yacni marka waxay ku sugan yihiin oo kufri ah in laga raali noqdo kufrigooda laga raali noqdo alridaa bikufrihim waa gaalnimo raalli ahaanshaha gaalnimadooda laga raali noqdaa gaalnimay noqonaysaa waayo arida bilkufri kufrun waxaa ka mid a hadduu markaa yidhaahdo yacni markaa gaalnimada waa jeclahay ama yahuudiyadda waa jeclahay ama diinta nasaarada waa jeclahay ama diinta yahuudiyadda waa jeclahay ama marka waxa weeye ilxaadka waa jeclahay ilaahay la dafiraayo iyo wax la mida waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysaa wakada haddii farax iyo suruur lagu muujiyo yacni markaa gaalnimadii in lagu faraxsan yahay ama ciddii gaalowday in lagu farxaayo oo laga raali yahay inuu gaaloobo waxay noqonaysaa gaalnimo in la jeclaado dadku inaynay diinka islaamka soo gelin waxay noqonaysaa gaalnimo in markaa waxa weeye la tamaniyo gaalnimadii inuu ku baaqi ahaan lahaa oo ku sugnaan lahaa waa gaalnimo inuu markaa waxa weeye eh, gaalkii loo tilmaamo inuu diinkiisa iskaga sugnaado aanu islaamin iyaduna gaalnimay noqonaysaa yacani cula fuqahadu waxay sheegeen nin gaali hadduu ku yidhaahdo inaan islaamaan rabaa oo lagu yidhaahdo isbir saaca baada hadda saacad iska yara joog aan kuu soo faaruqayaaye waa lagu gaaloobayaa baa layidhi waayo gaalnimadii inuu ku baaqi noqdaa la jeclaystay intaas mar haddii intaa laga raali noqday gaalnimo inuu ku sii sugnaado waxay noqonaysaa mid lagu gaaloobaayo ibnu xajar alhaytami faqiihii la odhan jiray waxa uu yidhi kitaabkiisa aliclaam biqawaatici alislaam wa min almukafiraati aydan an yardaa bilkufri walow dimnan ka an yas'alahu kaafirun yuriidu alislaama an yulaqinahu kalimata alislaami falaa yafcalu aw yaquula lahu isbir xataa afruqa min shuglii aw khudbatii low kaana khatiiban aw kaan yushiira calayhi bian laa yuslima wain lam yakun taaliban lilislaami fima yadhar kullu dalika waxay noqonayaan gaalnimay noqonaysaa waxaa ka mida inuu qof muslima u tilmaamo inuu markaysaga yuhuudiyoobo waxay soo gelaysaa gaalnimadii majliska gaalnimada yacni markaa lagu hayo iyo istiizaag iyo dheeldheelka islaamnimada lagu dheeldheelaayo haddii la yska sii fadhiyo iyadoo laga tegi karayo laga faaruqi karayo aan laga tegin oo aan lagu inkirin oo aan loo diidin oo aan laga tegin waxay noqonaysaa ridaa bilkufri bay noqonaysaa waatuu allah yidhi waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiidin gayrih inakum idan midluhum halkaasaynu iskaga joojinaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk